mshi socod u laazima soo wareeg saartija isu wareega waajib ma ah wahaas xasasin calaameyn lasta daya calaamayaal calaamayaalki maxaa sibadil calaama awaaraa jiraa calaama wa naabiyiina jiraan hadi waxyaalahaas isku arko calaamooyinkaas waa usu ahay naqli urujirasiyaalayaal hadalka ika kukoowa hadalkaasi hadi ika ay maqlaan waa kukoowa hadii oo ay maqlaan wa kuwa gada ama huraan hadii ilaahay bi wahaynaa wasagadina oo amase yani waani fiihina waktigaasi kadalbaayo biga ma jir laakin waxaa u dalbaa wakiilkiisi wakiilkii bacda dukuul wakti usna aljeeda bacda dukuul lwakti wakti marka isgalo balbaado fiidkiina hadii dalabka asiga qabay dukuul lwakti makaafihayo waala hawaa asdalbo bacd dukuul lwakti hadii dukuul wakti asdalbo os waayo marka wahmigaas ahaa wahmigaaswahama ma oo marka wahmigii iyo shakigii iyo damigii waxay yihiin waxa waaye yani intaan waaye hmm nadar xawaalihi waa soo sheegnay yani wahmi waxaysiha waa lasoo sheegay shaleyna sheegnay wahmi waxaa la ihaahaa yani waxi oo ah yani waayo diini ma huwa waxaa yani waxaad ku yani wahmi waxa waaye bi inaas ilaayo inaas ilaahayo aqalbigiisa haalib ku ah inaas hilaayo qalbigiis waa aalibasiina nas waa hayane qalbigiisi waa ku badan yahay fahmiyaa layihaha shakina maxaa waaye wahmi kaasaa la yidhahaa shakina maxaa la yidhahaa qalbigiis waaa ah, yani mustawal amraana la yidhahaa mahilaa mahilaayo mahelidoonta mahelidoontayo absir mahelidoon qalbiga waa mahelaysa mahel mahelaysayo ma heli doontaa ma heli doontiid yaas lamadaa shayba hirida hirir la-aantan afkiisa halay ka yihiin damina waxaa la yihahdaa qalbigiisi waxaa ku aalib ah raajix kunaqdi inaas hilaal marka wahmiga yani faqdigiisi raajix noqday adililaahi tilka alxaala lamadaane shaki iyo yani iyo dani baaba olaba waaye min baabi olaba waaye iyo nasiyaahay olaba waaye marba hadii sii camal waaye ilaahay madahino yani madahino ilaahay laa taqul lahuma ufin walaa tanharhumaa marka hadii ilaah yiri laa taqul lahumaa waalidiinka ha udhahin uf wax xun ha udhahin ha caayin ana yani canaamanin marka kulligii xag waa ka xag jiraa kulligii waa ka xag jirtaa hadatana humaa adii ilaahay anfiyey ilahay waas anfiyey yani waas anfiyey ufina waa la anfiyey amaana waa la anfiyey qowlkaasi marka kulligii yani waa kasi xaq jirtaa xaaraanba waa idan waxaa la ogaadi yani inaas tuli karin marka haddii lahi qof adahin ana camaananin tuli dan oolaba waayo marka wahmi waa في شكiga waa kasi ool yahay maaa wa lahuunba waa inaas ilaahi wahmiha asmaleha inaas ilahay waamaleha qalbigiis lamadashiiba gaalibay ku yihiin shakina waa shaki طلب من رحله من رفقته ورفقته marka samey waayo dalabka markii asxooliyo yaabiyaha gadaa amase yaabiyo yani qadaa nafsihaa watigaa dalba ama wakiilkiisii inta simeha watigaa dalbaayo bacda dukuul wakt waktiina fogala ka bacdi naftiisa dalba amase wakiilkiisa bacda dukuul wakt wanadar xawaaleyn haddi waxaa la wadiida musana looma wadee musana ma ahe xawaaleynta atarka zuhuur iska dhexdaa lasoo sheegi waayo waxaa lagu koobi xuduudaasi sadrigiisi oo nadiif isku koobo almustawi hadii zoo intaas daya calaamaadkiias waaye biyo la-aanti shimbiri dibirigoodas waaye markiiba bas waaye marka intaas hadii calaamadaasi oo biyo la ogaahayo damadiisi aswaayo oo meeldhul oo simana azoowo oo mehana ay tahay boqol iyo afartan iyo afar metr ah, haas iska daya dhinaciisa midig dhinaciisa badax dagaashiisi xoogkiisi boqol boqol afartan maytir xadiiska daga wafud wadhayahayno aska waayo damada asku arki waayey oo damadi askooda arki waayey laakin bardiyeysa maarkuhayo meel cagaara maarkuhayo damadaas iskooda intaas kulli makaana mustawi alaas waayo markaasi kas waayo waa gabagabaysahaa waa gabagabaysahaa maxaad ka ilaha waayo markaas waa gabagabaysahaa hadii hadis u baahdo in اxtaaja ilaa kada didl in اxtaaja hadda masaga midoy in اxtaaja waa baahdi ilaa taradudin maqnuqsaas u baahday taradada waa maqnuqa qadra madrihi yani fi raduday madrihi qadarkeedi asmaroha hadii warlaligoodilmuka hadii lamaarmageen hadda meesha askiisi lahaa maqasha waaaan lagu sheegay dhan maadaama kal ma joogo laakin waay joogaa meel mustaw aan ahayn taxtaaj haday baado taradudi nuqas haday ku baado taradada waa taradudaa qadranood madiisa qadarkeedii facilamidib hadii intaas heli waayne tayamama waa gabagabaysaa macnaha misaalka waxa waaye ninkii ma joogo meel banaan oo simil ma joogo laakin waxaa taagan yahay aas joogaa meel waxaas joogaa oo waxaa joogaa meel oo god i doon ah as jooga meel siman la jooge meel oo god i doon as jooga god i doon hadii joogo biyaha doosas yani oo shoobi ah yani boodkaas koraa doonkaas koraa waa dayaa ilaa ad ilaa xadilgood meel oo hadii lageno gamuunta oo yani gamuunta intay kudhaci lahayd amase meel boqol iyo afartan iyo afar meter oo jirta as fiiriha orbutasura waakawaayi siyaa sabkisi jahaysaa haddana waaas imaha waa soo degaa may dadka ahays imaha haddana waa dayaa oo suneed intii boqol afarti afar meter waawaayi yani intaasi waayo afartii jaha kaska waayo intaas taradada masamay tanajidhaa asuubihaa naftiisii iyo maalkiisii iyo cilmigiisii iyo اktisaasaadkii haday aamin ahaadaan maalihoona o aamin ahaado markaas maaalidadamadahi asfiiriha diyolaad maleh haddii intaas ka heli waayey baxsigaas bacdigiisii bacdigiisii jirintaasi raadistaas bacdigeedii manoqoshadaa bacdigeedii haddii biha iswaayo ayamamaha gabagabaysaa fain lam yajidhu hadaas heli waayay yajidilmaa biya hadaas heli waayey ayamamaha gabagabaysaa buurkaas koray hadar waxaasiri boqol iyo afartan afar mayt ibna caamili dhinaciisii badax dhinaci hortiisii galaashiisii malag xawaalihii iyadahligaay waaweysaa walaw dalabay ma waaaaakuhaya suuradooda iskoo si kala shesheeydin kadheer aska marki kitaabka saakalkeen oo lagaleesahay waxaa laga rabay adigaa laga bilaabay adiga laga bilaab ila cagaaran waay tood dib oo toodi ah laga rabay toos maxaa waaye kiskaa maalinta oo la maraayo yani dhanaan ilaa intaas jasiira badda intaas hadii suurka inta hadda cagaaran marki baaburka baxo waa dheertay cagaaran waa dheertay laakiin waxaa waaye tala la qadari hashii la rabay geelka la rabay waxaa laga rabay cadiga culimada dhan aasoo bisir ku ogay maalkiili ilaa lagasaar cagaaran aan hilay halahaan saafad alaas waaye markaa laga soo rabi haddana laga soo rabi ilaa taaraan marka hadii laga soo haati gadin xamar hidiis buu yidaahaso markii aan cagaaran laga soo haadi ma imaan almusaha taran ikana waaa yani masaafadooda ilaa taran taran saas asoodi ina saxaabiga la culamada ka maqan saxoodan ka maqan saas marka waxaa waaye socodkan socodka geelka oo raran oo culus oo muctadilka socodkiisa kaasaa laga wadaa waxaa kusoo ahaa intii halaad laati afar saacadood kusoo ahaa marka haddii afar saacadood ka fadhiisaha haddii kan ilax ka taxwaayo masaafat lqasr ila yidhaha tamilix waxaa uqayleysaa yani ilaa laati afar maasaha sa saaciy ano tamilix saac kudar yani afar yani akudarida iyo saac ilahi ana bara idinka yani culeys culeyska insha allah wax bari مسألة مسألة واحد أو يعني الله جل قرها هم مسألة جاب jaabay leedahay hafiifna waay alo markasa sheekna imaam nawawi caasiye radi allahu tacaala canhu ardaahu alo markasa amase markusa kika jiraa facala i facila waxay laga bixi banaan lamay qaadata lambad waa markaasa ay markusa boqonto imaahayaan mawdicahu makaankiisii ninka oo musaafirka makaankiisii hadduu ku nagaado bal asaxuu wujubu dalabi lama yasmau bal asaxuu asaxa qoolka siyiidka badan wujubu dalabi dalabkii waajibiisii waaye lima yasrau wixii soo darihaaya ayiniisa ku dalbo wixii soo darihaayo ayiniyaa ku dalbo walow markaas haddayna waado ama makuta silka tiraahidba banaan mawdicu makaankiisii bal asaxuu qoolka siyiidka badan wujubu dalabi dalabkii jiriskii yani raadiskii raadiskii waajibigiisii waay lima yadra waxay soo dirihaya ajrigiisii وجوب الطلب mas'aladana hadda waxaan kasoo baxnay xuduudaa aa wadatay xuduud kii yani waxaan ka baxnay haddaani si ahayd magaciisi xad lgood meesha hadii lagaala soo qayliyo sigaaraynayda hadii biic ku jiraan cuunkeedii silaga lahaa waa kasoo baxnay hadda inagli aan ku codaan hadda marka meeshaan hadda waxaan gelaynaa masaa-ishii waayo oo sheekh horan kusoo sheegna gogosha imaam imaam nawawi aziyaadiyey ziyaadaadkiisay kamid tahay masaladaanay oo biduuni qulka aziyaadiye qulku soo dhehin mas'aladiis aziyaadiye ay kamid tahay fayoma kasa mawdicahu mawdica alfaqdi walasaxu wujubu talabi lima yadra'u sheekha mea waa aziyaadi biduuni qulku ziyaadada sheeka waaye oo taxriirka yani kor ah ziyaadaka ah taxriirka muxararka kitaabkii muxararka zikazaa-i ziyaadiyey ay kamid tahay waxyaalaha badiga sida اktisaar ahaa laku kaysada muxararka meeshana qol isbasa waaye qultuna ma ilaahin idun qultun ziyaadi waxyaala imaam imaam nawawi oo masaaishii oo zaahidka askutudi waaye oo qulta la-aan azaa-ihii loma kasa manuna ogaado mawdicuhu manaa biha meesha layiaha mawdic mawd alfaqdi iskale mawd alfaqdi meesha oo biyaha lagu waayey adku waayey ku nagaado meeshi biyaha adku waayey ku nagaado maxaa la yihi markaasay fal asaxu koolkas weydika badan wujubu dalabi dalabkii waajibi bi waayo raadintii aa kuwajiibaysaan liajli maayo yadra- waxay soo diraya ibligiisii rabaadaan ziyaadaadkii ziyaadadii imaam nawawi masaaxidkiiy waa zaaid asiri waxaan ziyaadiyo waxaan leeyaha biduuni qultu qultu ma lahaayo bal aftaxu macnaha ninka hadii meel meel jeey biyaha askaalin oo biya an biyo an jirin ala sheeka haweeney haduu dalbo waktiyaa kusoo dariyey biyaa dirisi manaa aad raadisay wakti duhr masal wakti duhr oo lajoogo aad biya raadisay biyo waakadiine mahubtid inaamaha biyo lagagahayna mahubtid wax biyaha helitaankiisii oo oo inaa soo oo ixtimaa oo oo magaciisii kuusa gudeyni masoo darini wax biyaha yani rabitaankiisii wax ixtimaalayna kuma soo darinin masalan waxa waaye waxa waaye habkii waxau dalbay waktigiyaa kusoo dariyey biyo raadiysa waktiga soo dariyey macnaha biyo aad raadisay waktiga loo kala joogo wakti doora la joogo aad biyo raadisay بها وايت يعني وايتاسيس مهبتس انها الواي مهبتس وحديه ورديسي وقل احتمالا يعني كم صدرني من كم صدرتني هدي امرك ساعت يهي الأسفق وجيه الطلبي الأسفق وجيه الطلبي الملومة كفى موضع موضع الفقد ذوق النواد فالأسفق وجيه الطلب وإلى ما يدرؤوا كاسو جري أجل إيسي maxaa waaye yani waad soo sheegnay door usola jeeyo magaciisii ad yaqinsati yani waktigaas kusoo deli wakti door kala jooya waayo taasana mahubtid inamehaas oo ad adilwosi delayaana mahubtid mahubtid imaam maaa shiri marka biyo helitaankiina w ixtimaal geliy ixtimaal geliy makusoo dartinin anaa biyo laga helaa ixtimaalkoodina makusoo darinin haddii amarka saas yahay isan wakasi xaalamadaha afka carab imika lageeyey wax sahal is yahay yani suurada ah muhim eh bal asaxa qolka siyeeda badan mujibu dalab waaye markii xaalkaa asaa meel ad biyo adkahelin ad joogtid waktigii duhurkana la gaaray masala ama casr wacis ahaada ama maqrib ama cisho ay waktigaas ahaa bacd misaal wae oo biwaayda mahubti biyo mehaas adajirisi osawaasisi mahubti waxa biya yani helidoodii ixtimaalku wajilihaayna makusoo darsinin yani maxaa socdaan meesha waxyaala dhaana socdaa oo meha kasoo baxay ama shubiraa meha ku aruursan yani waxyaabahaas mahaaji kamaalkaasina magalohaasi haddii amarka saas yahay imaam nawowi ziyaadada suubiy oo muxarka asu waxa waaye wajibu dalaba waajibaa amaayo shayba hadii la helo inaafiya raadisid halihii yani oo ku banaanay oo hadii roogkii inakiraas ama qomekataha maxaa sheeka markaas inta had hadda waxaa siqiiniyey cadam walamay siqin cadam oo waxaa siqiintaadi aad hubsay inaad biyi jirinba wax wujuud wujuudulmaa yani biyi helitaankoodii wax ixtimaalihaayane ma kusoo darini kayla markaasi yani ma dalbaayo ixtimaal wujuud ma kusoo darin ma kusoo darinin iyo helitaankoodi mehaas calaamaad lagu gabto oo la ogaadan lagu oosiraay iyo waatijiraana umaleeha maqabtis biyahina waa hubtaa cadabna waa yaqiinkasi hortiina yaqiinkan masahay inaa biyi jirin ma yaqiinkanin hadda waa yaqiinkas inaa la-aan mehaas yahay wax magaciisa wujuudkiisii ku ixtimaalihaayana maku soo darinin maxaa yeelay markaasi madalbaayo biyo maraadihaayo iyo maraadihaayo asgo xaasistaan loo baciisiyaas asgo maxaa yeelay waxaad adi yaqiinsatay inay jirin oo la helin yaqiin uqabtid juluskiisi cabah waay juluskiisi llela waay maxaa yel waa hubta hadii daxdid oo dijirisid namatahelesid sidabkiya biyo matahelesid maadaama aad hubtid inaa meha biyo aan jirin aan biyo jirin juluskiisi cabah waay hadiiskiiba soo dariye ujuuday ma aku ixtimaalihay akuu soo dariye sababti wa biyo helitaankoodii wax ixtimaalahaayo akuu soo dariyey calaamooyinkaad aragta oo biyo stiraah amaanaha bas biyo amaad jira dambiraamaha ku adigeysa agaara ka arkeysa waxyaaba badhaana maha soo maraa oo biyo wato safar oo meha ad arkeysa ixtimaal waaa qaldaamiyey maxaa ku ixtimaala bihima zira ixtimaal waayo xaqiiqa maaha yaqiin xaqiiqa mae waa ixtimaal oho markaas sadexaad waayo markaasay khilaafkuma sugna inaa adraadin yajib waajib wujub dalab idaas waajib dalabkii iyo raadinkiisii inaad waajib ah tihay khilaafkuma sugnaa raadiyeysa iya jraa ixtimaalkii aku galay akuu soo dariye hmm. markaas yani sheegaaya khalaas male inaas biyahaas diriskiisa adku waajibaayo khalaas akuma jira biyahaas diriskiisii xaadinkiisii inuu waajib yahay khalaas malahaanin alam alaa kuli xaal xadii hore laga soo baxay hal xadda la joogo si xadday hoos ahay ama amika sahmin aw hayata sahmin ahaay si hadii biha lagu waayo si layeeri lahaay ninka biha kuwaayo ilaa xadaatey oo hadalhoodka ama amika sahmin geey waay yani asuub lahaay xuunkiisii inas gabagabaysaayo inas gabagab maysgabagabaysnaay may iskugabayseen may gabagabayska ay ku banaan tahay may ay kuwaajibeen kulka asoo marna waayo hal xad an ka baxnay masaadi halka xad bay ahayd hadda xadlwl waa soo ogaani in wii lasoo baxay waa taa xadlqood aa laga soo baxay xadlqood waa soo socday boqol iyo afartan iyo afar maytir alaas wii hadii intii alaas mehel joogtid ilaa boqol iyo afartan afartan maytir ama saddex boqol dhudun kahawo alaas waay oo ay ku jiraan hadii yani ad waa soo badayaa habka tajahas ugeysaa kufa shay isxor yihiin hadii waxaa kulli isku waayo gabagabaysahaay madhahn hadiisku waani hadii maygi joog mucjami meelmuskada ma jooga may maygkeeda waktiga ku galay soo jumur yani ma taagan yahay aa wakti casr gal wakti ku galay taasay e in makusa mawdicuhu taasay e riyaadada oo waxa ah waaye imaam nawowi aswatay oo muxararka askujaarigiyey oo sidaa marka qultun maleehaysa ziyaadadeey waxaa biduni qulti hadaan ilaa fal asaxu biduni qulti aan leeyahay hadda biqulti bakali mujada waxa leeyahay fal asaxu wujubu dalabi saas hadda waxaan bilaabeynaa aan galeynaa xuduudi lamaad iti saddexaad mas'alada aka soo baxni waxay ahayd qadrati qadr sahmi amase yani xadulruuf ay ahayd hadii biaisati dalabkiisaa ku waajibaay maxaa shardi ahay amnu nafsi amnu lmaal amnu iktisaas walo yani maxaas ahay waktiga abatago waktiga aba hal masala maxaas ahay ma hadii siqinsigo inaa biyi jirin waa jababaysirahay hadii taradudo yani hadii taraddudid mafeereysid damadaadi ku dhamey damadaa ku dhameyd gaarahaadi fiseer ma ino dabadada qadra nadari ma yani majooga bal mustawi ah eh. meel yani god i doon hawaas jooga fiirsa sheey damadaadi camin bi nadraka naxtaadi yani damadaadi ku dhamey xadkaan marka hadii taadrikiisat ilaa hadi lxad wixii ka koreeyo ma ogtihid ma ogtihid xaddaan wixii ka koreeyo wixii meeha jira ma ogtihid haddiid ku ogaatid meesha shay si amarka aslahaa maya had ku ogaati wixii xaddaan ka koreeyo ad ka ogaatay haddii lagoos wax ka koreeyo ad ka ogaati biir ad ka ogaati si amarka aslahaa macnaha meesha oo magaciisii see maqlaayo wasgaari karin maa wujuud ilmaa haka ogaadi mana helin laakin meeshaas waxa ah walo yani meeshaasaa wax jiraa hadda waa masaajidii kale walow calima haddoo ogaado ma an maho walow calima haddoo ogaado ma an biyo maacaasoo yasilu gaarsi haayo huma hmm almusaafir ninka musaafirka bixaajatihi bartiisii dantiisii gaarsiihaayo wajaba qasduhu hadda waxaan galuu haynaa xaddii meha ka koraysi yani wa waa laga soo baxay meel ka koraya ku ogaadi biyo ad ku ogaadi hadaa ku ogaati biyo waxaa joogtaa meel safaraha tahay markaasi waxaad ogaati biyihii yani meel oo yani boqol iyo afartan iyo afar meter ka dheer aad u yar halaas waa daydi waxaad aragtay biyaha inay jiraan meel intaas ka badan oo haddii curbigii waayo oo marka adigna yani masal inta walow calima hadday ogaado ma an biyo ma a ma ysil gaarkma almusaafir musaafirka faacilka ahe bxaajatihi dantiisii wajaba qasduhu wajaba waaajibaa waajiba qasduhu a waajiba aka waajiba macnaha biyaha meel xeelaka dheerwaka oo tigaari akamaqlinood waa ka dheeryahay meelka oo koreyso abiika ogaata mana gaari karti ihiina waa hubtaa ihiina waa hubtaa musaafirka dantiisii waxaad ku gaari lahay waa ku hubaa waa ogaadi meeshaas waxaa la yihaahaa xadd aa la yihaahaa xadd aa la yihaahaa xadd waan soo sheegnay waxaa lagu dabdiyaa si farsikaa lagu dabdiyaa farska darkiisii afaka isamka waan sooliye meesha oo cabdilqabil waxay jiraan bihi ilaa afartan afartan daqiiq afartan shan daqiiqa meel wasacaay ku jiraan macnaa biyas ogaadi laakin meeshii oo qayli loo maqlihaayo ma jiraane meelka koreysa biya jiraan waxay jiraan meel loo hadii waasocaha ajiraan meha asbuug iska baxo ilaa meha biya jiraan waxaa loo maraa loo gaaraa afarta shan daqiiqo gaaridiisuna yiwaado mana gaari karo mana magaari karo ila waa isku gaara inaad socdo hadda qobdo waay adkii riwaaya sl musaafir lahaajadka isku gaara matalan ba safarkii oo ay safarkay ahaayena hadii meel ay degaan oo meel oo la adii safarka hadii meel ay dego oo la dego hadii makaankaa la tago makaankaas waaa la alhiraa biyo jiriya maas biyo nagu jiriya biyo wax ku kasano oo magaciisii waxaan ku kasano nagu jiriya baabooyinkani <clears throat> hadii yani biyo an oo magaciisii aan ku aroorin nagu jiriya hadii meeshaas oo biyo ay jiraan alhiraa yani biyo maas ay jiraane duwaabtii alageeyo daabooyinkii alageeyo alagu soo waraabiyo meesha alagu soo waraabiyo meemeha loo socaayana waa afartan iyo daqiiqo biyo nooga soo qaado nooga keeno hunguri aan ku karsano layiraa haddii biyaha taasoo kale ay yihiin oo ilaa afartan iyo shan daqiiq baa loo gaaraayo maxaa la yiraa maxaa yeele wax kale kubagaareysid waxaa le waaye talaab inaad ukaadid waay inaad talaabtato meshi aad joogti kabaxdid socotid waay talaabka ah. me hadilqood kaliya ma aha hadilqood kaliya maahe waa kabakid talaabadaadi inaad gaadid aa ubaahaysaa markaas yajibu calayka waxaa ku waajibaa yani qasduhu qasdiisaa ku waajibaa macnaa biyihii inaad raadintid oo talaabo qaadid oo socotid laakin shardi waxa waaya markaasi oo biha adubaceesid oo mihii meel ka jiraan